galay oo ku raaxaysanaya oo meeshuu doona ka maraya ayaa nabigu arkay bui calayhi salaatu wasalaam fii shajaratin bisababi shajara geed sababtii fiidaa waa ti aad dhihi dareen bacna alba asababiyata aad dhihi jirteen weeye shajaratin bisababi geed uu gooyey dartii buuna jannada ku galay min dahri اطariiqi wadada bartankeeda uu ka gooyey tubta meesha lugtu ku dhacdee lamara ah darfaheeda iyo dhinacyada muusan ka goynine bartamaha wadada ayuu ka jaray geedka asagaa kaana tu'di muslimiina geeddaasi muslimiintay dhibaysay marka waa gooyey yaysan muslimiinta dhibin buu u gooyey waa ku janno galay rawaahu muslim baa warshay xadiidka wa fii riwaayatin riwaayo kale isla xadiidka bure waxaa ku yimid marra rajulu ninbaa wuxuu soo maray biqusni shajaratin geed laantii laan marka qodaxle ama aan qodaxlayn ummadda dhibaysa ayuu soo maray oo calaa dahri ariiqin waddo bartankeed ku taalla fa qaala wuxuu is yidhi ninkii soo maray geedkaas wallaahi allaan ku dhaartay la unxiyanna waa ka dheeraynayaa waa ka fogaynayaa haadaa laantan iyo geedkani can اlmuslimiin ay can ariiqi اlmuslimiin muslimiinta wadadan ka fogaynaya laa yu'dihim yuusan dhibin husnigan iyo laantan iyo muslimiinta dhibine faudkhila اljannata jannadii baa la geliyey geeduu gooyey iyo laan dadka dhibaysoo lagu tarantaroonaya ama ruuxa ku dhacaysay ama qodax lahaydba ayuu muslimiintii ka gooyey jannuu ku galay wa fii riwaayatin lahuma riwaayadii bukhaariiyo muslim bay leeyihin isla xadiidka waxaa ku yimid baynamaa rajulun xilli uu nin yamshii soconayay biariiqin waddo uu qaadayay wajada wuxuu helo uu la kulmay husna shawkin laan qodax leh ayuu la kulmayo cala ariiqi waddada ku taalla fa aharahu laantii buu ka dibdhigay yani ka fogeeyey tahiirku hadda waa tanxiyadii oo jidka ay ku soo baxday oo qodaxdeed dadka ay ku dhigaysay markuu gooye nin dib u dhigay buu ka dhigan yahay oo meeshii ka fogay ille meeshay joogto meelaan ka imi marka dambe ay laantu tagaysaa oo way gaabanaysa faakharu waa dib dhego ummaddii buu ka fogeeye fashakara allahu lahu ilaahay baa ugu mahadnaqay hawsha ayada ah fahafara lahu waa u dembi dhaafay shakarahuna bimacnaa anaa weeye ayb ilaahay waa ammaanay hawshaasuu rabbi u bogay adoonkan waa loo dembi dhaafay laantaasa lagugu dembi dhaafay janna aad ku gelaysaa marka waxaa weeye wixii khayra eed muslimiinta u geysatoo dhanba laan aad ka qaadda iyo moos aad wadda ka qaadda iyo dhalo iyo bir iyo qodaxaad wada ka qaadaba allah ka dhige jannaad ku mudanaysaa hadday niyadu samaato marka waddooyinka ilaahay loogu dhowaaday lagu gala jannadiisu waa badan yihiin ee laga faa'iidaysta weeye waxaa la macnaha haddii dhibaatadii xisiga ahayd dhibkii geedka ama qodaxda ahaa ee muslimiinta laga fogeey lagu janna jannogelayo dhib oo muslimiinta laga fogeeyaa ka sii qiimo badan bidco ummadda dhibaysoo laga qabto gaalnimo ummadda lagu habayood ka hor istaagto xumaan lagu waday hantidoodii iyo naftoodii iyo diintoodii iyo dhaqankoodii ood ka hor timaadood hawshaa diiddaa ka qiimo badan maxaa yeelay dhibka xisiga dunyawiga ah waxaa ka daran midka diineed ee fikir ee dhaqan baa ka daran marka macnahaasna waa in lagu baraarugo alxadiiu الثaani caشhara xadiidka labiyo tobnaad canhu can abi hurra radi allahu tacaala canhu qaala saxaabigu wuxuu idhi qaala rasuulu llaahi sal allahu calayh ali wasalam man tawada'a ruuxii weyse qaato fa axsana alwuduu'a weysada wanaajiyo si wanaagsanoo shareecadu siday tilmaantay ee u weyse qaata uma ata aljumucata salaada jumcada kadib tago meesha lagu tukanayo taga fastamaca dhagaysto imaamka khadbadiisa dhagaysa wa ansata dhag raariciyoo si qumanoo gobannimaha u dhagaysta hadalka oon hadlin qufira lahu waa loo dhaafaya ninka asaga maa baynahu inta maalinkaa uu ninku jooga ka dhaxaysa iyo wa bayna aljumcati jumcada soo socota inta u dhaxaysa usbuucaasa loo dembi dhaafaa wa ziyaadatu aa ayaamin saddex maalmoodna ay dheer tahayoo toban bay noqonayaan wey toddoba saddex lagu dara tobanka maalmood ayaa ruuxii muslimka loo dembidhaafayaa weysadaa u wanaajiya darteed haddana uu u soo lugeeyey salaaddii jumcada kadibna si gobannimo leh oo dhagawadanaan lana uu u dhagaysto khudbadii iyo wacdigii baxahayey waman masa alxasa quruuraxa ruuxii taataabta ee faraka ciyaaraa loo jeedaa faqad laqaa cantara baqash buu la yimid oo loo baahanayn ayuu la yimid rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey haddana marka waa waddo yar oo janno lagu kasmanayo ilaahay kugu dembi dhaafay maxaa yeelay jannada waxa kuu diidayey dembiguu ahaa kaa mancinayay wax walboo dembigaada lagu dhaafayo janno inaad ku gasho marka kuu geynaya ama ku dhaxal siinaya haddaba wanaagsan iyo jumco loo soo lugeeyo iyo khudbo si wanaagsan loo dhegaysto waxaa lagu helay toban beri oo dembi dhaaf ah laakiin ninka asagu quruuraxa ku mashquulo khudbadii oo socota ama faraka ciyaara ama yidhahdo waan wardinayaa wardinaya wa minhu taqliibu subxa tusbaxa in ama la taabto waa nafsa shay yacni maxaa lama ogolo waxaa la doonaya inaad ku mashquulsho oo dhegaysato dhagahaada iyo ishaaduba ay la jiraan khudbadaa wax kala dhegaysanin ninka asagu laqbuu la yimid jumcun baa ka asixi weeye jumcun baa ka asixi waajibkii baa ka dhici laakin ajirka iyo dembidhaafkaas ma helayo saasaa loo jeeda ninkaas laqubuley in loo dembidhaaf iska daaye wuxuu buro sidaa hadduu nabadgalo wey alxadiiu aali cashar xadiidka labiyo-saddexiyo tobnaad canhu can abi hurayrata radi allahu tacaala can ana rasuula اllahi sala allahu calayh wali wasalama qaal rasuulka ilaahi wuxuu yidhi idaa tawada'a alcabdu lmuslimu addoonka muslimka hadduu weyse qaato aw ilmu'minu midka alla rumeeyey hadduu weyse qaato oo faqasala wajhahu wejigiisa uu maydho kharaja waxaa ka baxa min wajhi wejigiisa waxaa ka baxa kullu khati'atin dembi kastoo nadara ilayha uu ku eegay nadara uu fiiriyey ilayha ila almacsiyati bicaynay labadiisa indhood uu ku fiiriyey maca almaa'i biyihii wejigayna la baxdaa gafkaas iyo macsiyadaasi wejiga markuu maydho macsiyadii ishu aad ku eegtay baa markaasi dhacayso biyaha aad wejiga ku dhaqday la dhacayso raacayso aw amase waxay la dhacaysaa oy la baxaysaa maca aakhiri qatri اlmaa'i biyaha dhibicyadooda dhibicda u dambaysa ila biyihii kaa daadanayay kaa hoorayay ee wejigaada ka dindimayay dhibicyay leeyihiin dhibicda u dambaysay raacaysa aw maca aakhiri qatri اlmaa biyaha dhinacyadooda dhinacda u dambaysay la baxaysaa marka macsiyadaas faidaa hasala yaday markaa wejigii markuu dhaqawey faidaa hasala yadayhi gacmihiisa hadduu maydho kharaja min yadayhi labadiisa gacmood waxaa ka baxoo ka dhaca kullu khati'atin macsiyo kasta iyo gef kastoo kaana batashata yadaahu labadiisa gacmood ay sameeyeen baa dhacaya macalmaa'i biyihii gacmaha ka hooreeyay baa la dhacayaan baashathaa yadaahu ay taabteen ay qabteen ila gacmahana macsiya laga sameeyaa xumaan baa laga sameeya muslim baa laga dhibaa cawraa lagu taabtaa aan bannaanayn kaana baashathaa ay qabatay oy taabatay yadaahu labadiisa gacmood ay macsiyada sameeyeen ayaa dhacaysa iyaduna oo maca almaa'i biyihii bay la dhacaysaa macsiyadaas aw amase waxay la dhacaysaa maca aakhiri qatri ilmaa'i biyaha dhibicda u dambaysay la dhacaysa faidaa hasla rijlayhi labadiisa adin markuu maydho labadii lugood oo aan qawyada laga bilo ilaa hoos hadee kharajad waxaa baxaysa kullu khaii'atin dembi kastaa baxaayoo mashatha ay u lugaysay rijlaahu labadiisa adin macalmaa'i biyihii bay la dhacayaan aw maca aakhiri qatri ilmaa'i xataa yakhruja ilaa uu bax ruuxa muslimka ah uu weysadii ka baxoo dhammeeyaa loo jeedaa naqiyan asagoo nadiifoo daahira min adunuubi dunuubtii macaasidii ka dunuubta ayadee dhacaysa weysadu ay saa u ridayso ee ishii wix lagu fiiriyey ama gacan lagu taabtay ama adin loogu socday weysada ay baabi'inayso dunuubta noocaas inay sakhaa'irta yihiin bay jumhuur ahlicilmi u badan yihiin dunuubta yararkaa weeyaan maxaa yeele dambiga sakhiirada waniga soo maray marka la eego xagga ka toobadkeenka waa farducayn in laga toobadkeeno oo ilaahay looga noqdo waa farducayn dib looma dhigi karo haddii dib loo sii dhigana dembi kale isu badelayaa dembigii saas ahaabaa weysada ilaahay kugu dhaafaya hawl sahlan ma aha marka lagu yidhahdo wuxuu waa sahiira ha u qaadana wax iska lacib sahiira dunuubta marka la eega kala weynidooda ayagu inay kala daran yihiin baa loo jeedaaye xagga allahaad caasida marka la fiiriyo dembi yar ma jiro wax dembi oo yar ma jiro xagga allah marka la eego maxaa yeelay alla caasiday ood ku gacansaydhay marka dhanka laga eego dembi kasta waa kabiira min alkabaa'ir dhanka marka laga feeriyo marka laga eego dunuubta laisbarbar dhigo ayadaa la tartansiiyo ayay kala weyn tahay oo rabbi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawn ilaah yidhi wa tacaala oo kala qaada kabaa'ir sakayr loo qaybiyey sunnadii qur-aankuba sidaas wey marka kabaa'irta iyo sakayr loo jeedana waxaa loo jeedaa xagga dunuubta marka la isu eego ama marka xagga rabbi la fiiriyo howlaad aad culus waa la iska ilaaliyo dembiga sakiirada ah in si laga toobadkeno waa waajib waa farducayn biijmaaci اlumma in si degdega ah cala alfawr looga toobadkeenana waa farducayn asaguna bilijmac waxay asaga iyo kabiirada ku kala duwan yihin waxaa weeye keliya kabiiradu waxay u baahan tahay ka toobadkeen haddaadan ka toobadkeeninna lama dhaafayo lama dhaafayo ama sakhaa'irtu acmaal saalixa ood la timid baa lagu dhaafaa sida weysada haddaynu marayno kale faariqa kaliyun baa u dhexeeya araabic cashara rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey araabic cashar xadiidka afariyo tobnaad canhu can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu can rasuuli lah sal lay wslam qaala nabigu wuxuu yidhi asalawaat alkhams salaadaha shanta ah oo la tukado waljumcatu ila ljumca jumco oo jumca kale lagu xijiyo tanna aad tukatata xigtee soo socotana aad tukato wa ramadaanu ilaa ramadaan ramadaankanoo oo ka kalena aad la soontood ku xijiso mukafiraatun waxay asturayaan ama dhaafayaan limaa baynahunna wixii u dhaxeeyey oo sakaa'ira limaa baynahunna min adunuubi walaaaami asiqaar baa loo jeedaa dunuubta yaryarka ay dhaafayaan oo asturayaan goormo laakiin bishar ida jtunibat haddii laga dheeraado laga fogaado alkabaa'iru dunuubta waaweyn rawaahu muslim salaad baa tukatay tu kalaad ku xijisay tu kalaad tukatay tii kalaad daba dhigtay shantiiba saasaad ku dhammaysa mid walba duhur ilaa casar inta u dhaxaysa duhur baa lagu dhaafaya casar iyo maqribna inta u dhaxaysa casar baa lagu dhaafaya maqrib iyo cishana maqrib baa lagu dhaafay inta udhaxaysa saasay ku socon hadana cishe iyo fajar sidaas wey waljumca ila ljumca usbuucaana jumcada labada jumcee tukatay yaa isla tuuraya oo inagii soo maro saddex maalmoodna waa u dheeraad ramadaan ilaa ramadaana waa mukafiraatun limaa baynahunna takfiirku inaga soo sheegna waa in shayga lagaa asturo oo la qariyo oo lagu dareensiinin dunuubtii sakhaa'irta ayd baa ilaahay ku asturaya oo ku tirayaa oo muslimka loogu dhaafayaa laakiin waa markaynu ka fogaanno weeye dunuubta waaweyn rawahu muslim idan xadiidkun wuxuu tusahayaa waddooyinka ilaahay loogu dhowaaday ee jannada lagu galo inay fara badan yihiin oo weliba sahlan tahay shantii salaadood baa dhankaaga filan ramadaan ilaa ramadaanood hagaajisaa sakhaa'irtoo dhankaaga filan waa haddaad dunuubta waaweyn ka fogaato haddaad ka fogaan weydo waxaa weeye ma helaysid weeye fadliga dheeraadka ilaahay uu sheegay ee ah. khaaska ku ahaa in la ilaaliyo salaadaha iyo jumcooyinka iyo ramadaanka la ilaasho lagana fogaado kabaa'irta labadaa qayd weeye adoo waajibaadka ilaaliya kabaa'irtana ka fogaada intaasaad ku helaysaa in sakhaa'irta lagu dhaafo u dhexeeya salaadaha u dhexeeya ramadaan ilaa ramadaan u dhexeeya jumco iyo jumco alkhaamis cashar xadiidka lixiyo shaniyo tobnaad canhu can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu baa laga xiganaya qaala wuxuu ihi saxaabigu qaala rasuulu llahi sal allahu calayh waali wasalam alaa adullukum ma waana idintusayni muslimiinay maa idintusa weeye calaa ma yamxu allaahu ilaahay wuxuu ku tiro ku baaba'sho bihi asaga alkhataaya gafafka iyo dunuubta uu ku baabi'iyo wayarfacu bihi asaga dartiina uu ku koryeelo addarajaat laysku dallacsiiyo ruuxa muslimka meeshuu joogay laga dallacsiiyo qaalu waxay nab allow balaa hadda maxaa ka wanaagsan shay dunuubtana lagu baaba'sho lagu tirtiro ruuxa muslimkan lagu dallacsiiyo kor loogu qaado meeshuu joogo kor looga qaado qaaluu waxay dhaheen balaa haa nabi allow alla magane noo sheeg u baahannahay yaa rasuul allah qaala subana wuxuu yidhi weeye waxyaabaha ilaahay dunuubta ku baaba'sho ee ku tirtiro muslimkana uu ku dallacsiiyo uu ku guulaysto isbaaqu lwuduu'i weysadoo lagu xeel dheeraado wey weysadoo la dhammaystiro isbaaqu hadda waa ikmaal iyo itmaam baa loo jeedaa cala almakaarihi ay cinda almakaarihi jamcu makrahin min alkurhi baa laga keenay waana almashaqaةu wاlalam fi اluga اlcarabiya makaaridu waa jamcu makrahin makrahuna wuxuu ka yimaadaa min alkurhi kurhiguna iyo makrun waa mashaqada iyo dhibka xilliga weysada iyo biyaha la dhibsado ood weysada dhammaystirto ood si wanaagsan oola timaado ilaahay dunuubtana waa ku tirtiraa darajooyinna waa kugu siiyay ee xasanaad isbaaqu lwuduu'i weysada lagu xeeldheeraado cala lmakaarihi ay fii waqti lmakaarihi xilliga la dhibsado way weysada ee qabow uu jiro dayradhaafka xilliga barafku dhacayo xilligaad xanuunsantahay biyaha baad ku qarqarayso ee qandha ku hayso maalan ood isdhibtood si fiican u weyse qaadato waxaa kaloo lagu dunuubta lagu baaba'shaa darajana lagu helaa cinda allah wa karat اlkhuطa tilaabadoo loo badsho ila almasaajidi meelaha lagu tukadae jamacaadka iyo salaadaha lagu ogo waxaa kaloo sidoo kale dunuubta lagu baabashaa darajooyin lagu helaa waintidaaru الsalaati bacda الsalaa salaad salaad lagu sugo salaad baad tukatay tu kalaad sugaysaa fadalikum kiinaasi alribaatu saddexda arrimoodba miyaa miseta u dambaysa oo intidaarka ah salaad salaad lagu korto oo lagu sugo maqhrib baynu tukannay cishaan sugahayaa cishaan tukaday waxaa weeye salaatii witirka intaan tukan laha baan sugayaa duhur baan tukannay casar baan sugayaa fadalikum kiina waa alribaadu jiriblaab weeye alribaad waa allubthu wاlluzuumu fii mawaaطin اlkhayr meelaha khayrka laga helo ee lagu barakoobo oo lagu nagaado ayaa ribaadka la yidhaahdaa asalkiisuna waxaa la odhan jiray dadka muslimiinta ee meelaha furinta ah joogee cadowga ku suga ee muslimiinta ilaaliya ee muslimiinta in la dhakra ama la gaado oo la dago u soo jeeday ee marka dariiqaadka ahaa iyo soo jeedayaasha ahaa ayaa la yidhaahdaa marka saddexda xaalaba de waa saddex aad iyo u adag weeye ninkii kari karaba masaajidu tilaabada loo badsho hadda waa in jamacaadka lagu dadaalo laga wada jamacaadka lagu dadaalo oo weliba meel fog aad ka imaato sidaas darteed bacdu salaf sidii zayd ibnu haabit oo kale saxaabigaah meel u dhow masaajidkuu deganaa markaasuu markuu masaajidka soo aadayo aayar buu luudi jiray sida oday waayoloo siddeetan jiruu u socon jiray ardadiisii baa ku qoonsada waxaa le waa side maad lixaadsatid ama lugta maad furtid wuxuui waxaan rabaa meeshaan konton tilaaba ku tegi lahaa inay saddex boqol isu beddesho oy darajooyinka ii bataan dembidhaafkuna ii bato kasrat alkhuta tilaabadoo la badsho tilaabadoo la badsho hadda waxay ku iman kartaa inaad jamaacadka ku dadaasho salaadaha ku dadaasho sidoo kale meel fog ka timaado ayib waintidaaru salaati bacda sala fadalikum alribaad kiinaasi waa waxaa weye ku nagaasho lagu nagaaday meeshii khayrka laga heli lahaa ee ilaahay loogu dhowaan lahaa السادس عشر xadيiثka لحyo tobnaad عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم nabigu wuxuu yidhi man sala albardayn labada qabooba kii axadkii tukada dakhala aljannata jannaduu gelayaa ama waa galayba maxaa yeeley inuu gelayo waa la hubaa saa darteeda maadi looga cabiray muttafaqun calayhi waa laysku waafaqay waxaa la macnaa xadiidkii muslim min xadiii cumaarata nurweyba aynu ku soo maray lan yelija naara axadun sallaa qabla uluuci shamsi wa qabla huruubiha lan yelija naara naar ma galo axadun sallaa qabla uluuci shamsi wa qabla guruubiha muslimka tukaday qoraxda soo bixin ka hor iyo intaysan dhicin ka hor asaguna naar ma galo xadiidkanna wuxuu ku yidhi labada qabqaboobe ee dadku ay jecel yihiin inay iska nastaan ama hurdada la jeclaysto ama shaqada lagu jiro lagu mashquulo ninkii tukada jannuu galaa labada bardaynkana waxaa loo jeedaa waa casarka iyo subxa albardaani buu imaamku wa salaada subax iyo salaada casar ayadu haddii salaada subax waaba qabowdahay is ahaanba waa la yaqaana waa xilli hurdo waa xilli dhaxaano ay jirto ilaa naadiran casarkuna sidoo kale qoraxdii kullayda duhurkaydi iyo humrihii dhacahaye iyo milicdii waa qabowday oo xoogow kuleylkii waa jabay wabittaali aadamuhu xilliga ayada ah wuxuu jecelyahay inuusan meella u dhaqaaqin ama hoosgalabeedka uu iska fadhiyo ama shaqada uu faraha kula jiraa mashquulin oo suuli casarkaa tukanaysaa iyo salaatulmunaafiq ka noqonaysa oo ko iyo tobankii barkii baa la gaadhayaa marka waxaa laga yaba inaad isku mashquulsoo tiraada khayr baad gacanta kula jirtaa sug waa tukan doontaay marka wadaad iyo wadaad la'aanba waa lagu khaldamaa casarka in la daciifiyo oo la dilo waana hawl khatar ah idan labadaas salaadoo la ilaaliyo ayaaba jannada lagu gelahayaa saddexdii kale awe culimmadu waxay leeyihiin labada waxaa loo sheegay min baabi tanbiih ninka salaada subax iyo casar u dadaale ilaaliya saddexda kale iska badaa meel buu saaray labadii u dardarayd hadduu ruuxu ilaaliyo ku janno galay saddexdii kale warkood badaawe meel buu saaray duhur iyo maqhrib iyo cisho waaba xilli shaqoo la soo jeedo oo nin walba uu maqhribka waa soo ordahayaa cisha waa aragteen waa la joogaa duhurku waxaa weeye culays ma labada u culculus waa waa labadan salaadood ee subaxa iyo iyo casarka saa darteed ba saxaabi uu ku nabigu kala dardaarma jamaacada nin reer bani leyt ahaa shanta salaadow salaad meelaha looga aadama aad masaajidda ku tuko nabi allow mashquul badan iyo xayn iyo adhi baan dhaqaa waan maxtaragan ku jiraa lugta ilaakaygaa isku xidhan maxaan sameeyaa haddaadan wax kale keri karin salaada casar iyo salaadda fajariysa ku dhaafin bura jamaaca kugu dhaafi labadaas casar iyo subax iyosan jamaaca kugu dhaafin marka waa isdheer yihiin fadligaa goonidaa ku jira asaabic cashara xadiidka todobaad canhu can abi hurayra abu hurayranu marti u nahay caawa habeenilaa habeenkii u dambeeyeyba abi muuse miyuu ahaa abi muuse hadda inoo dambeeyey saabic cashar xadiidka toddobiyo tobnaad can abi muusa alashcari radi allahu tacaala canh qaala qala rasul lah sal lay slam nabigu wuxuu yidhi idaa marida alcabdu addoonka muslimka hadduu bukoodo ama xanuunsado aw saafara ama socdaalo oo soo galo kutiba lahu waxaa loo qoraya xaggaa jir ahaan milu maa kaana yacmalu wuxuu samayn jiroo kalea loo qori xaala kowni muqiiman saxiixan isagoo negi oon safar ahayn saxiixan fayow oon bukinon jiranayn camalkuu samayn jiray ajirkiisoo kale loo qoraaya rawaahu lbukhaari bukhaari baa xadiidka wariy wa fiihi lafun wa nashrun maqluub bay wadaadaha qolyaha carabiyada ama hayru muratab nabigu sidoo marka hore wuxuu soo sheegay maradka hormay idaa marida alcabdu aw saafar marad iyo safar saasay u kala horeeyeen markii dambena waxaa la hormariyey safarka wixii ka soo horjeeday lanna iqaamadu waa muqaabil asafar sixaduna waa muqaabil almarad bay ka soo horjeedaa haddii laf iyo nashri murataba la odhan lahaa noqon in la yidhahdaa mila ma kaana yacmalu aiian muiiman saxiixan muqiiman bay noqon lahayd laakiin hunaa waa lafun wa nashrun hayru muratab ama maqluub baa la yidhaahdaa mila maa kaana yacmalu muqiiman saxiixan sidaasaa loo yaa la yeelay labadu way bannaanta way ku timaadaa carabiyada iyo fii kalaami alfusaxaa'i walbulaqa waana fadli ilaahi subxaana wa tacaala addoonkiibaa xanuunsaday markuu fayoobaana salaatuleil buu tukan jiray ko iyo tobanah saddex jus shan toban buu ku tukan jiray markuu musaafirkaayna muqiimka yahay gurigiisa uu joogo intaasoo jallaad buu akhrihi jiray khayrku ummadda fari jiray intaasoo sadaquu la bixi jiray jamaacaduu ku dadaali jiray waa safray salaad jamca waa waaye waa safray daduu khayr u sheegaba waa keligii baa meel cidlaah garrabsanhaya oo iska socda idan qur-aan uu akhriyo waa keri waaya socdaal iyo safar buu ku jira hawl safar waa taqana waa dhib badan tahay asafaru qitcatun min alcadaab idan wuu mashquulay mahuul harci ah idan ilaaha min fadlihi iyo gacanweynka rabbi waxaa ka mid ah, waagaad fayoobayd camalkaad la iman jirtay baa kuu soconaya waagaad muqiimkayda eed nagiyayd eed gurigaada joogtay ee digaagajoodka aad ahayd aad gurigaad ka dhaqaaqin ajirkii amalka aad saman jirtay ajirkiis baa kuu soconaya haddii laakiin haddaad socoto tahay iyo haddaad negidahayba aad horaanba gaabis ka ahayd maxaad soo korina meesha ka keeni haddaad bukotay iyo haddaad fayoob haddaad isku mid ahayd maxaad meesha ka keenaysa marka hawsha waa aad loogu dadaalo wey in aad loogu dadaalo riwaayada abu daawuud waxaa ku yimid xadiidkan ida kaana alcabdu yacmalu camalan saalixan fashahalahu can dalika maradun aw hayruhu hadduu addoonka camal suuban la iman jiray kadibna safar iyo xanuun baa mashquuli waa helaya idan marka waxaa weeye waa uruqu karatu uruq اlkhayr wey camal aadan qabanin la imanin baa ilahay ajrkiisa ku siinaya maxaa yeelay markii aad fayooid baad la iman jirtay markaad aad negidayd baad la iman jirtay eedan safarka ahay ilaahay baa ku siinaya subxaanaه wa tacaala marka wax yaroon khayr oo wanaagsan la nimaadun baa lala yahaye jannadii waxaa weeye waa iska diyaar aلثaamin caشhara xadiidka sideed iyo tobnaad can jaabir radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اlah sal lay slam kullu macruufin wanaag kastoo la sameeyo sadaqatun ajir weeye sadaqada ajri umbaa laga wada iyo hawaab baa loo jeedaa kullu macruufin wanaag kastoo ruuxa muslimka uu sameeyo sadaqatun ajriya hawaab u soconaya ruuxa muslimka weeye rawahu lbukhaari bukhaari baa xadiidka wariyey xadiidka jaabir warawaahu muslim muslima waa wariyey xadiidka qudhigiisa min riwaayati xudayfata ay min xadiii xudayfata xadiidka xudayfa miyaam asna ka warshaa bukhaari min xadiidi jaabir buu ka wariyaa muslimin min xadiii xudayf buu ka wariya iyagoo isku macno ah alimaam albukhaari fi ladab almufrad xadiidkan jaabir ziyaadu ku daray riwaayadiisa kullu macruufin sadaqatun waxaa adabka daba yaalla wa min almacruufi wanaag iyo samaha waxaa ka mida an talqa akhaaka biwajhin alqin wa an tulqiya min dalwika fii inaa'i akhiika waxaa macruufkii wanaagga ka mida in walaalkaada muslimka aad weji furanoo bashaasha kula kulanto waxaa wanaaggii macruufka kamida mida ruuxa muslimkaee ceelka yimid wadaan wadanin inaad wadaantaada biyaha ugu dhaamiso ood ku caawiso baa ka mida daara qudni oo xadiidka asaguna wariya jaabir ziyaadu ku daray oo inta bukhaari uu sheegay fi saxiixihi wala fi adabihi aan ahayno wmaa anfaqa arajulu cala ahlihi kutiba lahu bihi sadaqa macruufku waxaa ka mida wax walbado reerkaadii ahalkaada siisa sadaqa lagugu qorayaa wamaa waqa bihi اlmaru cirdahu fahuwa sadaqa buu ku wixii hanti ah ama xooleed bixiseed sharaftada ku ilaashatana ajir baa lagaa siinaya adoon waxbaba hayninbaa masaajid laga yaabahoo layidhi yaa bixiy yaa alla ku dhammaada allaay kun shillood reerka aad u geysatid aad lahayd ku beeshay meesha adoo ka baqahay in lagu yidhaahdo warwadaadku kani adaga bakhaylsana ma wax la baxo intaasaanu dhawaaqaynaa waad iska goysi waad bixisay ajir lagaaga qorayaa warka ay yidhaahdaan fuqahadu wixii xushood lagu bixiya ajir lagama helo waxba kama jiraan wixii cirdigaada aad ku ilaashanayso ee sharaftaada ku dhowrayso ama xishood ku bixi ama yaxyaxyo ku bixi ama habnugaylnimo ku bixi waa sadaqa lagaaga qoray wamaa waqaa bihi اlmaru cirdahu fahwa sadaqa xadiidkan marka sidaas weeye almacruuf macruufka shayga la yidhaahdo waa kullu maa curifa xusnuhu samcan wa caqlan waa shay walbo inuu wanaagsan yahay caqligana lagu garanayo shareecada iyo samcigana lagu garanayo sidaasaa loo badan yahay kullu maa curifa xusnuhu min jihati الsamci wاlcaqli macan qolyaha qaba marka shayga wanaagiisa iyo xumihiisa laguma garto waxaan samciga iyo naqliga ka ahayn waxay ku odhanhayaan almacruufu waa kullu maa curifa xusnuhu biالsharci faqad ay biالsamci wاlnaqli la biاlfiطrati wاlcaqli almihim wanaagga ummadda loo sameeyo wuxuu doonima ha noqdo ka ahalkaada aad u samayso kaad ku ilinaysao dhan ajir baad ka helaysaa wa fii xadiidi salmaan aad garanaysaan ahlulmacruufi fi اdunya hum ahlulmacruuf fi اlaakhira xadiidkii xasanka ah ama saxiix calaa ra'yin nabig wuxuu le alayh salaatu wasalaam dadka samafalka adduunka ee samaha iyo wanaagga lagu yaqaano ee marka la arka khayrka laga fisha ummaduna ay khayr wanaag ku og tahay aakharana iyagunba ahlulmacruuf noqonaya nin walba wuxuu dhaqanku binaa adduunka la joogo aakhir la tegaya ahlu اlmacruufi fi اdunya hum ahlu اlmacruuf fi اlaakhira ruuxa samafalowga ee wanaagga iyo ixsaanka lagu yaqaana fi اdunya ee muslimka ah aakharana wuxuu noqonayaa weeye ahlu اlmacruuf hal jazaء اlإxsaani ila اlإxsaan التaaسع caشhaر xadiidka sagaaliyo tobnaad canhu can abi can jaabirin radi allahu tacaala canhu soo sidaa maaha qaala qaala rasul lah sal lay slam maa min muslimin muslim ma jiro yaqrisu tallaala harsan tallaal ay maqruusan muslim wax tallaala ma jiro geed tallaala wixii nagaadh ah ama baqal a ah, zarci baa la yidhaahdaa wixii geeda xidid lee weyna harsi baa la yidhahdaa marka falkiisa laga hadlaayo waxay inta badan waa la qotanshaa intii meel laga soo fujiyo ayaa meel kale la geliyaa nagaadhka iyo badarka iyo wixii zarciga dalagana asagoo midhihiisa firidiisa meel lagu shubay shinadiisa kadib uu baxaa maa min muslimin muslim ma jiro yaqrisu tallaalaya qarsan geed ilaa haddii muslimkaa uu jiro sidaa yeelay kaana wuxuu noqonayaa maa ukila minhu qarsigii wixii laga cunay geedku tallaalay wixii laga dheefsaday lahu lilmuslimi sadaqu u noqonaya ruuxii muslimkaabuu sadaqa u noqonaya geed baad meel ka tallaashay aad rabta inaad dheefsato adugu shimbir baa cuntay waad ka fiijisay kashiiddi iyo ah, ciidan kale iyo daanyeer iyo doofey iyo goodir iyo waxbaa u soo dhacoo kaa laacay waad ka dhacsatay waxay la tageen ajir baa lagaaga qoraya adoon weliba raalli ka ahayn oo habaaraya oo neefkii qawdhabinaya oo gamuun iyo alladh kala daalay waxaa wey haddana ilaahi subxaana wa tacaala ku khasaarin may ajir baa lagu qoraya wahada min fadl اllah in allaha laduu fadlin calى الnaas walaakina akar الnaasi laa yashkuruun ina rabaka laduu fadlin cala اnaas qur-aanka usha in badan buu soo celceliyay laakiin lama dareemayo laa yaclamuun laa yashkuruun ma garanayaan ma dareemayaan ma mahadnaqahayaan abaa laawayaal way badankood maa min muslimin yaqrisu qarsan ila kaana lahu waxaa u ahaanaya maa ukila minhu wixii geedka laga cunay lahu lilmuslimi sadaqa u noqonaya wamaa suriqa minhu wixii laga xadayna sadaqatan lah sadaqay u noqonaysa xataa wixii lagaa xaday eed jalfis dhigtay eed oodi dheeraysay ee xataa silig aad ku xidhay iyo koronto koronto waa ajir baad ka helaysaa walaa yazra'uhu kama waa laa yanqusuhu walaa yarzahu walaa yarzahu kama nuqsaamiyo axadun axad shayan wey wuxuun geedka kama gooyo caleen baad ka goosatay rumay baa laga goostay ninbaa istakeeniyo fidhicil ka goostay oo ilkaha hilibkii iyo wixiis kaga saaray ajir baad ka helaysa ilaa kaana lahu sadaqa sadaqay u noqonaysaa idan waa khayrkoo meelba yaallo weeye rawaahu muslim muslim baa warinaya axaadiid kale oo khaarija saxiixayna ayaa waxaa ku yimid in la qaydo geedka tallaalayso waxaa shardi an yakuuna fii hayri dulmin walaa ctidaa'in waa shardi iska macruufa almacruufu curfan kalmadkuuri dikran aw almacruufu curfan kalmalfuud markaan nusuusta ka hadlayno markaad fiqyaadka ka hadlaysaan almacruufu curfan kalmashruuطi sharطan waa xagga axkaamta fiqiga ama alfaadda markaad ka hadlaysa almacruufu kalmadkuur baa la yihahdaa shayga la garanayo in la sheegay bay ka dhiganta maxaa yeelay markaad geedka tallaalaysa eed ajar ka helaysa waa inaad waxaa shardi ah geedku inuu xalaal kuu yahay oodan soo dhicin meeshaad ku tallaal adu inaad leedahay oy xalaal tahay baa shardi ah fii hayri dulmin wala ctidaa wa fii riwaayatin lahu riwaayo uu leeyahay xadiidka oo muslim uu warinaya waxaa ku yimid wa fii riwaayatin lahu ay limuslimin falaa yahris lmuslim muslimku ma tallaalo harsan tallaal geed oo fa yakula uu ka cuno minhu min ashajari ow min alharsi insaanu insaan wax ka cuno walaa daabbatun xoolo ma yeedhaan ah walaa bahiima riwaayo kale bukhaari ku timid ayb oo min riwaayati anasa cafwan walaa daabbatun xayawaan wax kama cuno walaa tayrun shimbir wax kama cuno ilaa hadii geedka aad tallaashid aadama dheefsado wuxuun ka cuno ama xayawaan bahiime iyo mayeedhaan wax ka cunaan ama shimbiraba ay wax ka taabtaan ilaa kaana lahu wuxuu u hanayaa sadaqa ilaa lahu cunitaanka la cunay baa sadaqa kugu noqonaysa ilaa yowmi alqiyaama ama geedka abaabasada adiga kuwa naftaada ka sadaqaysa ilaa qiyaami saac bimacnaa ilaa intuu geedku taagan yahay wa fii riwaayatin lahu riwaaya muslim u le waxaa ku yimid laa yaqrisu muslimun harsan ruuxa muslimkaa ma tallaala geed walaa yasracu ma abuuro ma beero zarcan dalag iyo beer ma abuuro idan tallaal iyo waxay kale yihiin abuurid ama beerid oo fayaakula minhu uu ka cuna insaanun aadame ولا daabatun ama xayawaan kama cuno walaa shayun shay kaloo xayawaanka noolaha kale ilaa kaanad lahu sadaqa ajir bay u noqonaysaa ayb aayr waa jamcu aa'irin ayrka wixii duuloo dhanoo haadda iyo shimbirahaasoo dhan baa la yidhahdaa marka daabada waa ka duwan shimbirku asagu waa wuu socdaa laakiin daaba marka leeda ma soo gelayo aayr macnahaasu ku yimaada wa rawaayaahu waa wariyeen xadiidka jamiican si wada jira bukhaariya muslim min riwaayati anas bukhaariya muslim xadiidkan xadiid la macnaa ayay soo saareen oo min xadiii anas ah, bukhaari wuxuu ku wariyey xadiidka anas fii awali kitaab اlmusaaraca kitaab lmusaaracu baabaystay xadiidku ku bilaabay waa xadiidkan oo min xadiii anas oo sidan ka yar gaaban meesha uu muslim ka warinayo min xadiii jaabiri riwaayadkiisa uu soo celceliyey qowluhu uu ku yidhi nabigu yarzahu ay yanqusuhu wey yanqusuhu walidaalika culimmadu isku khilaafeen makaasibta meelaha laga hela hantida ee laga shaqaysto meheradda iyo mihnad laga dhigto oo xoola laga helo meesha u khayr badan waxay isku waafaqeen haniimada inay u khayr badan tahay meel hanti kaa soo gasho ood ka kasbato hanti iyo maal iyo xoolo haniima ugu khayr badan gaala laga haniimaysto waana quutu اlambiyaai wاlwliyaai wاshuhada wاlmujaahidiin maxaa ku xigaa laysku maandhaafay niman waxay idhaahdeen waxaa ku xigta nijaarada fuundaynimada guryaha la dhiso ama biraha la tumo ama la sanceeyo najaaradaa ku xigtoodaaddaa yidhi my waxay dhaheen ziraacadaa ku xigta ziraacada oo xadiidkan ay u daliishadeen ziraacadu waxaa weeye idan nebiyullaahi daawuud muxuu ahaa najaar kaana ya'kulu min camali yadihi marka khaniimada lambarkow ah sida badan ziraacadaa lagu xijiyaa fuindanimada iyo faryaamanimadaa lagu xijiyaa afar tijaarada ganacsiga ganacsigu waa meesha u dambaysa maxaa yeelay hawlihiisaa fara badan khayaanadaa ku badan ribadaa ku badan laqugaa ku badan beentaa ku badan dhaarta aan macna lahayna maantodha wallahi intaasu igu fadhiya may wallahi inaanan kaa siinayn wallaahi waad iga siinaysa ilaahay baa curdo laga dhigtay laa tajcaluu curdatan liaymaanikum idan alhaniimatu wاziraacatu wاlnijaaratu iyo tijaara afartaasa ugu fiican baa la yidhaahdaa marka zaraacadu hawl sahlan ma aha aad bay u qiimo badan tahay saxaabaduna ay ku dadaali jireen maalin maalmaha ka mid ah abudardaa oo waayeel ah yaa dimishqa korkeeda iyo geed jawsaa jaws buu ka tallaalay isagoo tallaalayo geedku intuu raba inuu ka dhaqaaqaa nin taabica ah oo ardaydiisa kamida mid a ah soo maray markaasuu yidhi abudardaa eh, ow geedka tallaalayso wuxuu waa geed aad iyo aad u daahaayo toban sano labaatan sano ku midho dhalahaya aduguna hadda waxaa tahay gabal dhacayba cutuf baa wabitaali saaxibu rasuulilaahi baa maxaa adduunya kaaga dan yidhi saaxiiba rasuulilahi baa tahy geed yar intaad dhul geliso ood biyo ku shubta aad sugayso xilliguu ka dhalhaye uu ka midho dhalahayo waa goorma waa adiga gotaysoba hadda waad qalab dhahaysaa wuxuu yidhi horta in lagu dadaalo wax abuuridda iyo tallaalka nabi maxamed baanu ka xiganayna midda labaad anuu inaan dheefsado ma danaynhaye geedkan inuu baxo oo muslimiin dheefsadaan baa io danab ajir ka helay intuu ka taagan yahay xadiidkanuu madaxsanaya marka waxyaabaha ummadda dheefinaya ee adiga gadaashaa la dhaxlaayo ee aadami iyo bay u baxsan baxsanhayaan waxyaabaha kale waa ka fiican yahay waxa uu sheegay ninka loona jira wafa albakhdadi fi kitaab اlmaqaamaat qiso ariifuu ku sheegay ninkii boqorkaayo reer faris xukumi jira loodhan jiray anusharwaan la odhan jiray yo maalin wuxuu soo maray nin tallaalaya geed zaytuunah zaytuunkana waa taqaanano waa geedaha daaha toban sano toddoba sano u yaroo ku dhalaabaa la sheegaa odayaal waxay dhahaan toban buu u baahanya labaatan buu u baahanya zaytuunka walba meeshuu ka baxay ku xidhan tahay iyo midhihiisa iyo nuuciyadda markaa la tallaalayo almuhim waa geed sida timirta daaha ama sida liinta daaha oon aadna u bixin midhiisuna aad u soo daaho wakhti dheer u baahan anuusharwan buu ku yidhi ninkiibuu ku yidhi boqorkii baa odhanaya reer faris war geedka tallaalayso geed aad iyo aad u daahahaya weeyoo midhiisa aadan gaadhine maxaa kugu kallifahaya maadgeeda kale iyo hawlaha raadisa wuxuu yidhi boqorow awiyaaشhanna iyo duqayday naga horraysay waxay tallaaleen baan anagu dheefsannay buuhi dhibsa ma anuguna waxaan tallaalay dadka iga dambeeya inay dheefsadaan si fiican buu u jawaabay boqorku wuxuu idhi zih le zihna waxay ahayd waa axsanta weeye dhaqanna boqorku wuxuu u lahaa hadduu shay intii loo sheego uu u bogo inuu zih yidhaahdo eray hawsha uu zih ka yidina waxaa shardi ahayd in ruuxaas abaagud loo siiya afar kunoo dirham afar kunoo dirham lacag yar ma aha boqorkii markuu jawaab uu yidhi anugu waxaan dheefsaday wax dadkii igu horreeyey ay abuureen anuguna waxaan rabaa wixii aan talaalo haddaan ka dhinto xataa dadka iga dambeeya inay u baxsadaan zih baa booday boqorkii ninkii meesha muxuu ka helay afar kunoo dirham buu ka helay ninkii wuu soo noqday wuxuu ihi boqorow so haddaa imaadan ahayn geedkaadu ma fila inaad dheefsan doonto geedkayu geed ka midha bixin og oo ka degdeg badan oo ka bislaan ogba lama arag buuhi maxaa lee fii saacatin waaxida ayuu intuu baxaybu midho dhalayoo afar kunoo dirhan baan ka helay muxuu ujeedaa zih uu ka helay zih boqorkii haddana hawl kaleu u bogay baa la sheego wuxuu yidhi zih ninkii muxuu helay ideed kun oo dirham buu helay ninkii nin xakiim uu haddana wuxuu ihi boqoru kara haa buu geedaha bini'aadamka ay tallaalaan sanadka hal mar bay dhalaan buui aniga laakiin geedkaygii saacad gudaheed buu laba koor dhalay buui muxuu jeedaa laba goor buu wuxuu ka soo riday dibnaha boqorkii zih buu ka keenoo axsanta ah wuxuuna ku helay mar walba afar kun sideed kun mar saddexaad ba erayga u boga buqru haddana wuxuu uhi zih muxuu hayaa oday labaiyo toban kunoo dirham buu hayaa boqorku wuxuu yidhi haddaan kan la sii taagnaanno wixii khasnadda ku jiro dhan buu dhammaysta inaga keena uu ka carar kolba dhan buu ka keenay meeqa sii baa socota labiyo toban kun dirham buu ku helay saacad gudaheed marka wuxuu ihi kan haddaan la sii taagna wuxuu dhammaynhayaa wixii kayda inoo yaalla dowladdu yuu faqrin yuu mooro duugahaya oo dhammaynhaya cayrtaynhaya inaga dhaqaajiye idan ruuxa baniaadamku inuu ku fikira keliya uun wuxuun asagu dheefsanayo waa ceeb fi lislaami wa fi ljaahiliya waxaa la rabaa inaad waxyaabo badan aad u tixreebto xadiidkan macna khatara ku jira geed aad tallaashay wixii noolee dheefsadoo dhan baa ajir lagaa siiyey ama u jeeda ama u jeede ama ka xumaba xataa ama ka xumaanin bal ka warar mashruuc wanaagsanoo muslimiinta dheefiya aad ka tagto agoon wax tara waayeel wax tara diintooda wax tara dadnimadooda wax tara mashruuc geed wey hadda laga hadlaayo geed baa tallaashay ruux baa hadhsaday ruux ku hoos tukaday caleen ka goostay ruux baa qodax ka goostay ruux baa xabad midhaa ah ka helay ajirkii baa kuu socay ilaa qiyaam saaca tugeedkaa taaganya mashruuc diineed oo ummadda muslimka anfaca haddaad la timaaddo oo laga faa'iido oo ummaddii wax tara maxaad moodaa kas daran wey yacni macaanida laguu sheegayo midka ka weyn waa inaad oga cibro qaadato ood oga qiyaas qaadato khayrukum khayrunaasi anfacahum linnaas dadka waxaa u wanaagsan midka u waxtar badan ee ummadda dheefiya een hawshiisu ahayn naa iga tiro igu tir ruux waa inuu ummadda waxtaro oo uu ku fikiro alcishruun xadiidka labaatanaad waxbaan ka booday alcishruun xadiidka labaatanaad canhu can jaabir radi allahu tacaala canh intayna ka bixin xadiikan axaadiikii tirmid ku marteen laa tatakhidu daycata fatarhabu fi dunya iyo axaadiita nabigu ummadda ku tirtirsiinayo in wax la abuuro dalaga la badiyo beerta iyo geedaha la badsho iskama hor imanayaan midka waxaa lagu xambaaraya laa tatakhidu daycata in adduunyada aad loo badsado ayuu nabigu diidan yahay kadibna ay qalbigaada degto ciladaa ku cadlaa tatakhidu daycata fatarhabu fi dunya wixii aad laakiin maqsad wanaagsan ka leedahay ama noloshaada ku dhowranayso ad baniaadam inaad kaga kaftanto aad doonayso xaggana meesha aan ku fadhiisanina ilaahay kaa mashquulna dikrigiisi iyo khayrkiisi iyo diintii dhib malaha isagu alcishruun xadiidka labaatanaad canhu can jaabir radi allahu tacaala can qaala wuxuu idhi saxaabigu araada banuu salima waa qoyskii u ka dhashay jaabir oo reer khasraj ah min bani lkhasraj araada banu salima waxay dooneen qoyskii reer banu salima ee ansaareed ee reer khasraj an yantaqiluu inay u guuraan qurba almasjidi masaajidka nabi maxamed agtiisa usoo dhowaadaan yantailuu ilaa qurba almasjid masaajidka agaarkiisa dariskiisa inay u guuraan bay damceen laba macnaana yaa keentayo uu saxaabigu cadeeyey riwaayaadka uu ka tagay imaamku uu soo gaabiyey xadiidka kow reer banu salima aad bay oga fogaayeen madiino masaajidka nebi maxamed aad bay uga fogaayeen ilaa u jaabir yidhi xaafadda yada xaafad ka fog ma jirin gees baan u ahayn buurta salci la odhan jiray baan dhanka kale ka jirray fogaanshaha waa qabeen waxaa kaloo ugu darmatay xaafadihi ku geedaanaa masjidka nebi maxamed qaybo ka mida bowd banneeyoo guuray masaajidkiibaa nebi maxamed masaajidkiisii dariskii dad dariskooda ku geedaanaa qaybo ka mida banneeyoo bowd furay ayagoo fogaa iyo masaajidka agtiisoo bannaanaatay baa iskugu aaday waxay go'aansan marka inay soo guuraan oy soo buuxiyaan meeshii masjidka ka bannaanaatay fa balaqa wuxuu gaadhay oo inay reer bani ka soo guurayeen meeshii fogayd oy rabaan inay masaajidka la soo darsaan rasuulallahi bay gaadheen faqaala lahum innahu balaqani waxaa i soo annakum turiiduuna inaad doonaysaan an tantaqiluu inaad u soo guurtaan qurba almasjidi masaajidka faqaal waxay dhi nacam nabi allo waa jirtaa hawshaas yaa rasuul allah qad aradnaa daalika arrinkaa waannu doonnay labadaas sabab baannu u doonno aadna waa u fognahay masaajidkana meel laga dagaa hadda bannaan oo xaafadaa guuray faqaala suban wuxuu yidhi bani salm ayaa bani salima reer bani salimow diyaarakum ay ilzimuu diyaarakum jooga guryihiinna meeshaa deggantiina ha ka sii socodka aad usoo socotaan eh, soo socodka masaajidka usoo socotaan iyo laabashada waa laydin qoraya raadka iyo saanta aad dhigaysaan ilaa bayt illaah uma ila almanaasil ayaa laydiin qoraya hadegdegina diyaarakum laazima guryihiinna jooga waa mansuubun cala aliqra wix la odhan jiray lagu caraabinaya lagu goobaabina inay deganaadaan aysan guurin tuktab aaarukum raadkiinaa la qoraya rawaahu muslim salaadii ajirkaad ka helayso goonowey iyo ikhlaaskaad iyo khayrkaadi tilaabadii oo inaga soo maray tilaabana dembi baa lagaaga tirayaa midna waa lagugu dallacsiinaya wa fii riwaayatin waxaa riwaayo ku timid inna bikulli khawatin tilaabo kastood soo qaadaan ila almasjidi darajatan wey hal darajo hal ajir baa ldin hal dallacsiin baa laydiin qoraya meeshaad joogteen baa kor laydinka qaadaya rawaahu muslim rawaahu lbukhaariyu aydan bukhaari baa xadidka isaguna wariya bimacnaahu ay bimacnaa xadiidi jaabir oo kale min riwaayati anas ay min xadiii anas xadiiu anas yuu asaguna ka warshaawey wa banuu salima bikasri laam laamkoo lahoos salama la odhan maya salima la odhanayaa waa qabiilatun macruufat min alansaar waa qoys la yaqaano ree ansaareed ka tirsan oo reer bani saantaa lasoo qaadaya w idan waxaa weeye culummo waxay rajaxayaan xagga diyaardhaar ahaanta iyo guri ahaanta guri waxaa ugu fiican oo ugu khayr badan guriga masjidka la dariska ah xagga tilaabana waxaa u khayr badan nimba ninku ka tilaaba fog yahay ka tilaaba badan yahay ay kala duwan yihiin marka xagga socodka iyo mashiga tilaabada badan ee boqol iyo shan boqol noqonaysa iyo kunka eed meelfog ka imanayso ayaa ka ajir badan tilaabada yaree gaabanee melow aad ka imanayso amaa guryaha xaggoodu guriba gurigu la daris masjidka oga dhow yahay yuu ka khayr badan yahay sidaasay yidhaahdaan oo ay u keensadaan macnaha tilmaama inkastoona arag xadii qawlia oo tilmaamaya oo xadii saxiixa inqiaac baa ku jira axaadiita xadiidka xudayfiya hayrkiiba ee tilmaamayee daar walba waxay ka khayr badan tahay daarta ay ka xigto masjidka inqiaac baa ku jira ama xagga tilaabada iyadoo axaadii farabadan baa ku kana hadee ka mida ama guri walba guriguu oga dhowy masaajidku ka fiican yahay waxaun laga qaataan u nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dariskuu la ahaa masjidka ee uu soo dhowaanayay haddana waxaa weeye curfigeennu marka la eego saxaabadii haddee reer banu salmiya ahlu khayrka ah ee ayagu hawshaa culays ku hayni ajirka raadinhaye hal kilomitr shan kilomitr ka imanayay inagu ma nihine marba haddaad masaajidka ka fogaato jamaca isma haysaa shaydaanba wuu kugu ahriya kama gaadhaysid hortaabaa la aqimay iska joog darmuus baad dhiganaysaa markaasuta ka dhiga darmuuskaasuu kuugu socdo waaga dambe e shaqayba kuu noqonba maalma hore yar qoonsan waa yar diidi qalbigaa yar dhibsan waaga dambe caadi bay noqonaysa hadda curfigeenna iyo daciifnimadeenna iyo taagdaraanteenna iyo sayna u khayr jecleen marka la eego la qiimeeyo waxaa roon masaajidda in loo dhowaado hal kilomiter iyo an kilomiter ka soo lugayn maysaane ilaa man raxima rabbuhu masaajidkunka ag dhowaada kuluu aadaanka iyo aqibaddu intayda dhibtood fadhin weydaan aad masaajidka soo gashaan alxaadi wlcusuun xadiidka labaatan iyo koobaad can abilmundir radi allahu tacaala canhu baabkan gaadhaya caawa kitaabka wadaadu ma wadid baa laygu eedeeyey marka inaad in badan dheh taagtaan dareeriyo wey can abi lmundir radi allahu tacaala canhu ubay bnu kacab ubay bnu kacab ahaa abulmundir waa kuya qaala wuxuu uhi saxaabiga kaana rajulu nin wuxuu ahaa laa aclamu midaanan ogayn rajulan nin ma ogayn buu hi axad ma ogayn abcada ka fog min almasjidi masjidka xaggiisa minhu min hada arajul wuxuu leey saxaabigu nin waxaa jiray uusan jirin axad ka guri fog xagga masjidka marka la eego ninkii saa u guri fogaa wa kaana wuxuu ah laa tukhtiu midaysan gefin salaadu salaad ma gefi jirin salaad walba waa soo tukanaya axad binu aadam oo ka gurifogoo reer madiinana ma jiro guryaha qaarkood waxaa wey laba kilomitr saddex kilomitr bay ahaayeen ood garanayso de habaas iyo boodh oon waddo fiican jirin oo qorax kul ay jirto madiina waa taqaana fa qiila lahu ninkii waxaa lagu yidhi aw faqultu low aniga ubaya waxaan ku idhi low ishtarayta ximaaran riwaayaad kale uu asagaa asxaabigu qarinaye asagaa la hadlay muslim bay ku soo maray xataa eray uu yidhi ninkaas inuu ka xanuunsaday oo nabigu uu ku dacwey low ishtarayta haddaad soo iibsan lahayd ximaaran dameer tarkubuhu aad korto ood gaadisato fi dalmaa'i xilliga mugdiga ee gudcurka ah ximaaran yaqiika min hawaamid adi riwaayada muslim dameer aad ka korto ood ka gaadisato halaqa madiino way halaq badnayd mas iyo uun hangarle iyo balaayo iyo caara ka buuxday meelle dee dhoobe iyo dhulbeereed bay ahayd biyo badan beerna leh tarkubu aad gaadiso dad korto fi dalmaa'i xilliga mugdiga wa fi ramdaa'i xilliga caagubyadana aad kulaylka mugdi iyo kulayl aad ka gaadisato fi ramdaa caagubyada waa kulaylka qoraxda faqaala wuxuu idhi saxaabigii aad u gurfogaaya salaaduna aysan seerayn jirin jamaacada aan seerayn jirin maa yasurunii ima farxagelinaya buu hi ana manzilii ma jecli buu u jeedaa saxaabigu ma jeceli ana manzilii gurigaygu inuu ahaado ilaa janbi lmasjidi masjidka nabi axmed qarkiisa oon gurigaygu uun gurina ka xigin masaajidka ma jecli buu maxaa jira inii uriiddu waxaan doonayaa eraygaasu markuu hore qoonsaday yaan cadhooday buu wuxuu munaafiq baa muxuu ahaa nin kale ma jecli anna baytii muطannabun bibayti muxamadin sal ly slam buu uri gurigayga inaan ku dhejiyo guriga nabiga ma jecli buu uri ila nabiga guriga masaajidka daag deganaa sooba oo albaabkiisa ku soo fura eragaas wuxuu ihi ninka nabi maxamed dariskiisa aan jeclayn munaafiq ama munaafiq yahay marka nabigu ku dacweeyey marka ikhtisaar baa ku jira xadiidka dacwada nebi maxamed kadib ninka loo yidhi waxaa lay maxaa ma jecli in gurigay guriga nabiga uu ku dheggan yahay maxaad ka wadaa nabi alla waxaan u jeedaa ajir baan doonayaa markaasan yaan miirsaday buu idhi nabigu uu yidhi axsanta sifiican baad yeesha inii uriiddu waxaan doonayaa an yugtaba lii in la ii qoro ajir ahaan mamshaaya lugaynteeda iyo socodkayaaan u soo lugaynaya ilamasjid beytka ilaahay iyagoo rujuucii noqodkayga aan ka noqonayo laabadkayga aan ka laabanayo beydka ilaah in lay qoro saanta aan ku imanayo iyo raadka aan ku noqon labaduba in lay qoraan rabaa buuri waa faqiih idaa rajactu ahli markaan reerkayga u laabto faqaala rasulla rasulka ale wuxu uri sal qad jamaca allaahu laka alla waa kuu kulmi oo iskugu daray daalika arrinkaas raadka iyo saantaad ku timidna waa laguu qori taad ku laabatay gurigaad ugu laabatayna waa laguu qoraya kulahu dhammaantii rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey wa fii riwaayatin waxaa ku yimid ina laka waxaa kuu ahaaday maxtasabta wixii aad ajir ka doontay ay maa alabta minhu اljra wاhawaab raadkii aad ajirka ka doonaysay iyo kii dambeed ku noqonaysad ajir ka doonaysayba waxaa weye ilaahay waa kuu qoraya ina laka maxtasabta wixii aad ajir gurubsatay ilaahay ugu dhowaatay waa lagu siinaya waa ajirkan dheer wuxuu ku qaydan yahay laba qayd oo nusuusta aad qaybna kusoo marteen qaybna ay iman doonto qaydka koobaad waxaa weeye bixitaankaad u soo baxday waa inay tahay lisalaati faqad laa yunhizuhu laa yunhiduhu idinka soo maray marka laguu qorayo raadkaada aad ku timid iyo saantaad ku noqotayba laguu qorayo waa in salaada keliya aad u soo baxday aad soo tukatid jamaacada aad ka gaadhid baydkila aad tagtay waa inaad u soo dhaqaaqday dad u soo lugaysay xoogow wadaad meelaha aad ku gaaddood shaxaadid hadday salaadda ku qabatana aad kala tuurati ka warrama ajirka jamaacadii hawlo kale ad helaysaa xisaabtan la sheegay ma helaysid shardiga labaad waa inaad soo baxday adoo weyse qaba labada qayd bay nusuustu sheegeen waa inaad usoo soo baxday aad soo tukatid waysaqabna gurigaada aad kaga timid markaasaa sii socod iyo soo socodba saantada rabbi kuu xisaabaya ajirkana aad ka helaysa labadaa qayd baa marka ku yimid laakiin ajirka guuda salaada iyo socodka salaada loo soconayo iyo danahaasi waa ajir guud laakiin fadligan khaaska labadaa shardi buu lehay aramdaau alardu alatii asaaba alxaru shadiid aramda miyaad doonaysaa adalma iyad ee waa alardu dhulka wey allatii dhulkaasoo asaabaha uu helo ku dhacay alxaru shadiid kulay daran baa ku dhacay kadibna caro kulul bay noqotay iyo niis kulul oo lagu caagubiyoodo aلثaani wاlcishruun idana baabku xadiidku baab yahay oo kutusaya uu xadiidku xikmadiisu waa maxay baabku waafaqsan yahay raadkaad aad ku noqonaysay adugu danahaada aad ku aadaysayba ajir lagaaga qorayaa wey kii horeed ku soo aaday salaadda la garayba kii dambeed ku guriyo noqonaysay ee reerkaadii ka gaadh qadadii ayn ku dhaafin ahayd beriiskuusan kaa qaboobin hebeloo ku sogayuusan kaa tegin ahaa ee dana adduunya ahaaba ajir lagaaga qoraya ayib marka nin walba uu dadaalo wey ajir buu meeshii ka helaya alxadiiث الثاني والcشhruun can abi muxamed cabdالlahi bni camr caas radi allahu tacaala canهuma qaal saxaabigaa wuxuu yidhi xadiidka labaatan labaad qaala rasul lah sal lay slam rasuulka ilah wuxuu yidhi arbacuuna khaslatan ay arbacuuna xasanatan afar camaloo wanaagsan xasanada waxaa riwaayada axmed baa sidaa ahayd arbacuuna xasana riwaayada axmed baa afartan arrimood oo aclaaha midda u sarraysa ay tahay maniixat اlcanzi rid afartan arrimood oo midda u sarraysa u ajir badan ay tahay maniixat اlcanzi canzi waa rida keligeeday mutaxan riyuhuna macz baa lyadaa suuratu ancaam baad ku barateen bay ila tahay ayb aclaaha midda waajib badan ay tahay maniixatu alcanzi ri la ismaaliyo ismaalin waa taqaanaha de ri leedahay baad walaalkaa leedahay intay irmaan bal maal oo yaabiska iskaga koosaar riinjigana ku caddayso ilmahana abaydinkana xoogo bal waxa looga lilayso markay ku dhanna waa laguu soo celina maalin in la ismaaliyaa la ma qaandilku waxa u taqaanaat ya irmaansi waa isku macno irmaansigu waa adaa iska leh marka adugu waxbaan soo irmaansana leedahay wey laakiin marka anugu bixinayo maxaad leedahay ya wasaa haddee wixii kalafada halbaan soo irmaansan adaa odhanaya adiga wax lagu siiyey laakiin aniga rida baxshay ama hasha maalka ay irmaan bixiye maxaan leeyahay hebel baan hal irmaaniye ma dhahane waxaan leeyahy hebel baan hal maaliyey labadaa macnaa kala jira may fahanteen ayib dhib ma lah lakiin isku macno un um wey waa un wanqal iyo waqlal iyo walqal wey soomaalidu way hawlo badanta lahajaad baa jira anuu wanqal baan u aqaanaa marka caruurta loo wanqalayo wanqal oo wan la yidhaahdo qole waxa dhahme waa walal waqlal rehiiraan baa yidhaahda in badan baan joogo warkooda waan hayaa maxaa kaloo la yidhahda walqalla waa la yidhahda walqal walqalla waa la yidhaahdaa wa kullun saxiixu soo ma marka albihim wanalka u fiicanoo waafaqsan munaasabadan ilahaya afartan camal oo ajir laga helo oo aclaha midka u sarreeyo u ajir badan uu yahay maniixatulcansir rir la ismaaliyo nabigu wuxuu uhi maa min caamilin axad sameeye ma jiro yacmalu ku dhaqmahaya bikhaslatin minha hal qodoboo kamida rajaa rajaa'a asagoo quudarraynaya ajirkeeda markaad samaynayso ee neefka ruuxa maalin ama ad wanaagga u sheegi ama aad wax tarayso waxaad leedahay ka heshid rajaaa awaabiha isagoo arinkaas rajaynaya ajirkeeda iyo wa tasdiiqa mawcuudiha wixii la ballan qaaday rumayn uu rumaysan yahayna u sameeyo tasdiiqa mawcuudiha ninkii sidaa yeela saasaa loo yeeli kaa ninka sameeye kaasaa la siin soo arrinka uu rabbi ballan qaadayn rumaysan oo ku fiiri iyo ku day itijaabi aan ka ahayn ee iimaansan ee rumaysan ee ictiqaadtana dhab ay ka tahay afartankaa khasdu mid ka mida ninkii sameeya la yimaado asagoo ajirdoon ah xaggana rumaysan oo ictiqaadsan wixii laga yabohay inuu helayo ilaa adhalahu allahu ilaahay baa geliya biha bilkhaslati alwaaxida aljannu jannadu ilah ku gelinaya halkaa calaamadeed samaysay rawahu lbukhaari bukhaari baa xadiidka wariyey almaniixatu waa maxay an yucطiyahu iyaaha waa inuu ridi siiyo saaxiibkii bogsanaya ama ama dariskiisa ama ruux u soo maaldoontay liyakula suu u cuna labanaha caanaheeda suu u cunuu yidhi innagu caano waa la dhamaaye xataa lama cabbo biyaha la cabbaa caana waa la dhammaa caanaha cabku odhan maayo waxay ku leeyihiin caanaha dhan liyaakula muxuu u yidhi sheekhu maxaa yeele caanuhu nabiga caddeeyo waxay qabtaan oy galaan booski cunto iyo booskii biyaba waa galaan booskii baad iyo quud iyo biyaba way noqdaan saa darteed reemiyigu bilo dhan bay caano ku noolaadaan allahumma waxay meelaha ka qurdubtaan oo midho iyo waxa iyo xabag mooyeene caanaha iskaga noolaadaan marka waa kii nabigu doorta calayhi salaat wasalaam labana caaneed inuu calfisto uma yarudaha uu celiyo neefkii rida ahaa ama neefkii maalkaha ilayhi ilaa saaxibihi culummada kitaabka harxa ama saxiixanka sharxaba aad bay ugu dagaalameen afartanka khasle inay tiriyaan nabigu ma tirinin nin loodhan jiray xasaan ibni caiyo ragga xadiidka wariyaa wuxuu idhi afartanka camal ee khayrka ah ee ka hooseeya ri ismaaliyo baan isku day inaan tiriye buan afartankii keeno shan toban dhaafin weyne buuri lannu acmaasha ka waaweyn ri la ismaaliyo nabigu kama hadlay wuxuu ka hadlay afartan camal afartan arrimood oo lagu janno galo ninkii u sameeya ajar aad ka heshid iyo rumayn uu rumaysan yahay ballanqaadkaas afartankaa camal midda u sarraysa u ajir badan waxaa weeye ri ismaaliyo ri ismaaliyo shan toban buu wixii ka waan garan waayey buuhi ibnu bataal baa isku dayay inuu qaybo ku daro nin walba meel buu ku dhuftay nimanka culum waxay yidhaahdeen muxaqiinta waa khata in la faahfaahiyo hawshuu nabigu duuduubay macnuhu waa maxay shay walbaoo khayr ah oo ri la ismaaliya ay ugu sarrayso ninkii ilahay dartii oo la yimaado ajir buu kale janna waa ku galahayaa waxba annaga noo sarrifin nabigu ma sarrifina saa ku daaweeye ibhaamkaas iyo duuduubkaasaa khayrku ku jira miroberdaduuduub baa loo laqaawo ilaahayna yuubyuub baa loo caabudaa qolyaha ashaacirada ahaa qolyaha ashacir warkooda wey ilaah yuubyuub loo caabudaa waa caqiida ku salaysan caqiidat اljahmiya wاlashcariya ilaahay macrifo mufasila lagu caabudaa nabiga calayhi الsalaaة wasalaam xadiidkii israa walmicraaj waad garanaysaan anigii jibriil baa nabiga israacnay buu geed baana qaaday waa inuu xadiidka manam yahay baa loo badan yahay manaamka qaybna israaga midna manaami ah midna markaan tagnay oon samawaadkii ka baxnay oo carshuraxmaan aan ku dhownahay waxaan arkay jibriilo isbedelay oo asaga dhanba qayirmay ood moodo kabad baaliyowday fa caraftu fadla cilmihii billaahi calaya wa fii riwaaya facaraftu fadla khashyatihi billaahi calaya markaasaan ogaaday buu i intuu alla iga yaqaano jibriil inay aad iga sarrayso nin walba ilahay intuu yaqaano hee yuu ka cabsadaa inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaau biاllah baa loo jeedaa alculamaau biاllah ilaahay bitafsiil baa yubyuub ma jiro wax la yidhaahdo miro berdi duduub baa loo laqa asagu waa sax miro berdi ninkaan aqoonin baan u sheegaynaa markaad haddaad markuu soo dhaca iska qaato afka iskaga turto wuu iskaga macaanaanayaa dhanaan yar iyo macaan isku jira waad ka qudumsan waad laqi laakiin haddaad tira kala dilaaciso daksibaaba duuli oo ka soo boodi wa kale iska baddaa mid nool baaba ka soo boodi oo duulaya kuwaba dhaxsiqahaya waa tuuri marka taaban maysid laakiin marka horeba afka iskaga turto wixii ku jiray maraqun buu noqonayaa laakiin ilaahay yubyub baa loo caabudaa saxma ilaah bitafsiil faaclam annahu laa ilaaha ila allah ila man shahida bilxaqi wahum yaclamuun walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaa tafsiil weeye ma jira wax la yubyub meesha xikamka daqiiqa ay ku jiraan eenu garan weyno baynu ka istaagaynaa alxadiiu aali wاlcushruun xadiidka labaatan iyo saddexaad can cadi bni xaatim radi allahu tacaala can qaala samictu الnabiya sal slam yaquul nabigolaan maqlay ittaquu naara naar iska ilaaliya ittaquu naara naar iska xijiya wax khayra weeye ittaquu naara naarta iska xijiya weeye bishayin min aaacaat wuxuun khayra naarta iska xijiya walow bishiqi tamratin timir jeexeed baa allaha ka dhigo naarta taqadu waa maxay itiqaagu waa in waxa ku dhibaya warmaha iyo leebka iyo faladhaha maxaa la yskaga gaashaan baa la yskaga dhigaa wuxuunbaa layska xijiya waxaad dhibsanayso derbi baa layska xijiyaa idan naartu maadaama ay cadow tahay dadka baabi'inaya waxaa la yska xijiya gaashaankeeda waa maxay waa khayraadka waa daacaadka waa acmaasha saalixada ah. marka ittaqu naara naar iska ilaaliya iska dhowra iska xijiya walow bishiqi tamratin timir jeexeed baa allah ka dhigo wuxuun idan nabig wuxuu sheegaya calayh isalaat wasalaam shayga u qiimo badanee naar la yska xijiya waa sadaqaadka wayna gabadhow soo tilmaannay naartu cadho allay ka ahaatay cadhada ilaahayna subxaanah wa tacaala waxaa ka dhasha in layscadaabo ilaahay cadhahiisana waxaa damiyo qaboojiya addoommihiisoo wax la taroo wax lagu sadaqaysto ciyaalullaahi weeye waa ninkii wax tara naartii ka qabo cadhada ilahay baa ka degaysa haddii ilahay cadhadiisi baktidana oy qabowdana naartuna waa ay kaa baktiade waxaa weye aar min aari qadabillahi horaan ba muttafaqun calayh wa fii riwaayati lahuma riwaaye ay bukhaari iyo muslim leeyihin waxaa ku ay can cadiy bni xaatim qaala qaala rasul lla sl lay slam nabigu wuxuu minkum min axadin axad idinka tirsan ma muslima oo aadamaa ah ma jiro ilaa sayukallimhu rabbu rabbigii baa la rabbigii baa la hadli doona xadiidkan ashaacira ma aaminsano iyo ahlulbidac maxaa yeele wuu baabi'inaya sayukallimuhu rabbu rabbigii baa la hadli laysa baynahu isaguusan u dhaxaynin asaga addoonka ah, iyo wa baynahu bayna allahi subxaanahu wa tacaala tarjumaanun afceliye tarjumaanku waa ninka af af ku fasira iyo luqada carabeed la yidhaahda wa almucabbiru bilisaanin almucabiru lisaanan bilisaan lisaankuna af luqa loo jeedaa lisaanka hadda carabki ma aha waxaa loo jeedaa af marka ninka af af ku fasira ee luqo luqa ku fasiraa mutarjumaanka la yidhaahda idan adi rabbigaabaa kula hadlaya kan ma samaysi kan ma xadiidka riwaayadkiisa caddeeyey wax miyadaan samaynin yowma kada wa kada ma inkiri kartid kan miyadaan samaynin maalin hebla saacad hebla daqiiqad hebla sikinkii hebel adoo halkaa taagan waxaad diidi karta ma jiraan wax allay adiga idinka afcelinoo idinkala turjumana ma jiraan ilaahay luqa walba waa yaqaana asagaaba kugu abuura asagaa kugu gallalaystayba warkaadaad sii dayn ama af jinni ku hadal ama af soomaali ku hadal laydin kala turjumi maayo fa yanduru addoonku wuxuu eegayaa aymana minhu meel ka midigaysa markuu rabbi hor taagan yahay falaa yaraa ma arkay ilaa maa qadama wuxuu hormariyey buu arkahayaa xagga hadduu horay midig fiiriyo wuxuu hormarsaday buu arkahayaa oo muxuu hormariyey acmaashu xumayd oo hormariye weeye dembigii ka yimid iyo naartii ka timid riwaayo kale caddeeye afar dajahaba dabbaa ka jidka salaad dushiisaa la taagan baa ka muuqata horay naar ka muuqata gadaal naar baa ka muuqata bidix naar baa ka muuqata xaafid bn xajar wuxuu leeya marka sidaa le waxaan filayaa inay isku markuu meelaha day muxuu u gaardameno addoonku bidixibuu fiirin horuu fiirin gadaalbuu fiirin wuxuu rabaa inuu boodo cararo mid booddaa buu dhi agga ma u booddaa dabbaaba ka shidan agga ma u booddaa dabbaa ka shidan maxaa ila haddii maalan wailaahi ilmaal aclaa jakbointi lagu dhigto ay askarku qabtaan oo qori lagugu fooririyo maxaad isku day marka u horraysaba inaad boodo aggaad fiirisay kuwo kaleaba taaganba agga mau boodaa ciidan kaleo kuwii ka daran baata indhaha soo taagahaya horaad fiirisay aakaaba kugu soo fooraraa dib mau moodaa shilkaaba ku daba taaga kanun baad lehi maxaan sameeyaa nafsa imaam xaafixaji wuxuu le waa sidaa bini aadan ma samro isagoo rabbi hor taagan buu wuxu isku dayayaa inuu iska boodo bini aadan miyaa taqaanaa fayandur wuxuu eegayaa aymana minhum meel ka midigiisuu eegaya falaa yaraa ma arkay ilaa maa qadama min alacmaali sayi'a wey acmaashu xumaydoo hormariyey naartii loogu talagalay buu arkaya oo shidmaysa wayandur wuxuu eegayaa ashama minhu ay ashmala minhu meel ka bidixaysuu fiirinaya bidix buu eegi falaa yaraa ilaa maa qadama ma arkaayo waxaan naar ka ahayn wayanduru bayna yadayhi hortiisuu fiirinaya falaa yaraa ma arkay ilaa naar waxaan dab ka ahayn tilqaaa wji wjigiisa qumaatigiisa taagan fattaquu naara labada hore ibn baal wuuu le wa in lagu fasiro acmaasha todobana naara lagu fasiro lakin xaafidku wuuu le rwayadku dhan ma kana fasirin kulli naar way waxa shidmahaya jid kastana dushidan lagu xisaabinaya ayib ee wixii horaan la qariyey unbaa hadda bannaanka la keenay falaa yaraa ila naar waxaan naar ka ahayn ma arkahayo tilqaaa wji wejigiisa ku aadanoo qumaatigiisa ah haddaba hadday sidaa tahay muslimiinay oo rabbil hortegi doono oo ilaahay adiga aan laydin kala turjumaynin nin walbana camalkiisi iyo naarta uu kasbada la horkeeni doono waxaad ku badbaadi lahaydeen oo ah sadaqada ku dadaala fattaqu naara naar iska ilaaliya walow bishiqi tamratin timir jeexeedood la baxdaan allah ka dhige faman lam yajid timir jeexeed ninkii waaya fabikalimatin ayiba weer wanaagsan subxaan allahi walxamdu lilah dikri khayrka ummadda la faro xumahoo laga reebo ha la yimaado xilligan hadda xilliga u daran xilliga abaaruhu iyo macaluushu ay jirtana kaba sii darane ha laga faa'iidaysto furaska taagan eed arkaysa alraabic wاlcushruun xadiidka labaatan iyo afraad can anas bni maalikin radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuul اlah sal ly slam ina allaha subxaanahu wa tacala ilaahay alla weyne la yardaa can ilcabdi addoonkiisuu ka raalli noqdaa addoonkiisuu jecelaadaa an yakula inuu cuno addoonku alklata hal mar inuu wax cuno alakla waa kii maraha dhihi jirteen wey akla waa hal maroo wax la cuno wey haddii hamsada la ukla la yidhaahdo waa luqmada qudhigeeda waxaad qaadaysa afgeliska awey waxaad markaa qaadee afka la geliyaa uklada la yidhaahdaa haddii laakiin la kordhaba hamsada akla la yidhaahdo waa alaklu maratan waaxida hal mar qado oo kale qureec oo kale cashoo kale hal maroo wax la cuno wey alakla haddii la yidhao waa jamcu aakilin waa cunayaasha waa haddii akala la yidhaahdo aakila haddii la dhao min xayu alcarabiya waa hulaha hilibka cuna ee lafdi ludba baabi'iya aakiladu waa hulaha waxa inagu kansarka hadda la yidhaahdo waaga hore rimiga hula la odhan jiray markuu jirka ku dhaco aakila la yidhaahdaa akaladuna waa aljamaacatu alaakiliin ukladuna waa luqmada afgeliska ah. akladuna maxaad tidhaahdeen waa fadhio wax la cuno wey hal maruu addoonku cunuu ilaahay subxaana kaga ral noqonaya oo fayaxmadahu calayha ilaahay u mahadiyo ilahay ku mahad noqo waa cuntay alxamdu lilahi xamdan kaiira ayiba fihi hayra makfiyin walaa muwadaci walaa mustaqnan canhu rabbana baa tidhi alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin acamana wasaqaana ilaa aakhirihi qaabkaa doontay sunnada ku yimid baa ilahay ugu mahadnaqday fayaxmadahu ilaahay buu ku mahadiyey calayha cala alaklati aw yashraba sharbata ama cabbitaan buu cabbaya addoonka muslimka ah fayaxmadahu alluu ku madna calayha cala asharba muslim intaasu rabbi kaaga raalli noqonaya oo ilaahay wa tacaala kugu ammaanaya walxamdu huna cinda alculamaai wa ashukru xamdiga hadda laga hadlay fayaxmadahu calayha فيشكره calayha ilaahay baa ruuxa ku mahadnaqi oy ku ammaanaya oo ugu bogayaa laga wadaa lanna waxayna wadaaduhu shukrigu xamdigu wuu dhacaa ana alxamda yuudacu mawdaca ashukri bikhilaafi alcagsi laakiin shukrigu lama dhigo meeshii xamdiga fariga udhexeeya xamdiga shukriguna waa maxay waxaa keenaya inay tawiilka wadaaduhu keenaan waxaa weye waxaa lagu yaqaanaa shuhru cinda alcarab sida caanka ah ruux abaalkuu gala oo wax ku taray inaad ammaanto ayaa shukri la yidhaahdaa wanaag baan kuu galay waxbaan ku taray waan ku dheefiyey ammaanta ninkii wax la tara ka imanaysa ayaa shukri la yidhaahdaa saas darteed shukrigu wuxuu noqon karaa wuxuu noqon karaa fallaguu noqon karaa weedhnaguu noqon karaa si wanaagsan baad ii gashay kadibna anoon juuq dhihin baan abaal guday waxaad is wax ka wanaagsan baan ku siiyey meel khataraan kaaga soo baxay meel lagaa kala carray baan kaa qaatay anoo eelanhaya gacantooraad igu lahayd waxaa laleeyahay hebel hebel uu u shukriyey marka shukrigu agga wuxuu ka dhacaa carabka waan ku ammaanay gabay baan ka dhaqaaqay maansaan ka dhaqaaqay ama intaba ma aqaani afgaroc baan ahay meesha kastoo fadhiistaba ninkii hebel ahaa saasuu waagaa yeele baan la taaganaya meel baan ka sheegay somaali dhan baa ogaatay inaan afka ka ammanana waa shukri un abaalkii af ka sheego inaan gacan ka jawaabana waa shukri saa dartee ilahi wuxuui wa qaliilu min cibaadiya ashakuur icmaluu aala daawuuda shukran camalkii iyo taacada wuxuu noqonayaa shukri idan ashukru waxaa la yidhahdaa acamu mawridan wa ahasu mutacallaqan baa la yidhahdaa shukrigu wuxuu ka dhacaa wax ka ballaadhan xamdiga wuxuu ka dhacaa af iyo adinba afka haddaan kaa ammaano waan shukriyey haddaan fal ku jawaabo waan shukriyey acamu mawridan waa meeshuu ka dhacee ka yimaado wa ahasu mutacallaqan maxaa keena waxaa keena in abaal lagu galo alixsaan ama xamduhu waa ka ballaaran yahay agga mawridka afan agga mutacalqa shukriga waa ka ballaaran xamdugu wuxuu ku yimaadaa asagu waa inaan kuga ammaano wixii aad tahay waan ku ammaanay adoon weliga waxay tarin baan quruxdaada geesinimadkaada raganimadkaada diricnimada khayrka aad ku dadaalayso dadnimada wanaag aad leedahoo sifadoo rabbi ku siibaan kugu ammaanay maxaa leeyahay la dhihi maayo hebel hebel buu ku shugay waxaa leeyahay wuu ku xamdiyey xamida baa marka la odhanaya haddii aad abaal ii gasho iyo haddaadan ii gelinoo wanaag aad leeda aan kugu ammaanaya waxaa la odhanayaa xamdi xamdi laakiin xamdigu wuxuu ka dhacaa keliya lisaanka alxamdu inama yaqacu min allisaani faqat wاshukru inama yaqacu min almaqaali wاlficaal macan faالshukru acamu mwrida min alxamdi wa ahasu mutacallaqanoo ixsaan lagu gala keliya umbaa keena shukriga meesha xamdigu in lagugu ammaano tilmaaniya khayr aad leedahay baa keena ixsaan lagu galay baa keena laakiin wuxuu ka dhacaa carabka keliya saa darteed lama dhihin icmaluu aala daawuudda xamdan lama dhihin e maxaa la yidhi shukran lianna shukra yaqacu bilisaani wa biljawaarix saasaa marka keenaysa in hawshaasi maa addoonkaani addoonkaani fayaxmadahu saasaa loogu fasiray ilaahay baa ku shukurinaya maxaa la yeelay fal wanaagsan iyo khayr iyo abaal gashay baa yuu ilaahay u arkaa waxaad ilaahay karta xataa laakiin addoonkii intuu wax cunay wax cabbay alxamdu lillah alla nin abaal guday buu u egyahay marka shukri in laga cabiray ku ficid bay saasay u leeyihiin laakiin daahirka in lagu socona dhib ma laha wاlأklatu bifatxi اlhamzati hamsadoo la kor dhabo oo akla la yidhahdo ukla la dhihin wa hiya alghadwatu aw اlcashwatu in la qadayo nisor wixii la cunaa la yidhaahdaa hada nisor wixii la cunaa hada la yidhaahdaa nis dambe wixii la cunay inagu meeshan qadada dhahnana cashaa la yidhahdaa bacda duhr bacd alcasr maqhribkii fiid habeenkii wax la cuno aw alcashwa hal maroo la casheeyo ama la qadayo alkhaamis wاlcushruun haddiiba intaa keliya ilaahay kaaga ralli noqdo janno ku heli karto ilahay ruuxuu ka ralli noqdo waa maxay hadde waa ahlu janno camalkii ka weyna maxaad moodaa wey wixii aad cunteed ka mahadnaqdayeed alxamdulilah tirbaad ajir ka helaysaa alla weyn raalli kaaga noqonayaaye haddaad addoommihii dheefiso ood waxtarto oo raashiin ay alloogu xamdiyaan aad siiso ood arad bixiso ood daawayso kaba qiimo badan wey alxadiiث الhaamis wاlcushru xadiidka labaatan iyo شhanaad can abi muسى الأشcري radi الlahu tacalى canhu can النbi sl slam qaala calى kuli muslimi ruux kastoo muslim waxaa saaran oo laga rabaa wujuuban aw istixbaaban calى ra'yi jumhuur ahli اlcilm sadaqaة sadaqa laga rabaa fii kulli yowmin waa inaga soo maray xadiidkii abi hurayra maalin walba wey waa maalin kasta yaa sadaqadaa saaran tahay ruuxa muslimka ah qaala wuxuu uhi saxaabiga abu muuse a ra'ayta nabaalow bal iiga waran in lam yejid hadduu keri waayo hadduuba sadaqa uu bixiyo waayo ruuxa muslimka ah qaala nabig wuxuu uhi yacmalu biyaday gacmihiisu ku shaqaysan wuu xoogsan fayanfacu nafsahu naftiisu dheefino wax taraya wayatasadaq waxna waa la baxaaya wuu soo amaalan wuxuu soo xamaasho u helay waxna ha ku qadeeyo bil ha ka dhigto waxna ummadda ha siiyo ha sadaqaysto qaala wuxuu uhi saxaabigii an ra'aytnaba low bal iga warr xukumka in lam yastatic wuxuu idhi aadan xooggaada ku shaqaysan jir xamaalan karin yuciinu wuxuu kaalmay ruuxa muslimka ah dalxaajati midka danta leh almalhuufi ee la dhibgeliyey min lahafa cafwan lahifa yalhafu aanku iyo talahufkuna waa ataxasur marka dhib intuu ku qabsado diiqad aad gasho aad go'moon tahay eed isciil kaambinaysa eed aad u qoomaysan tahay eed walbaharsantaha la yidhaahdaa marka malhuufku fi lua madluumkana waa noqdaa mutarkana waa noqdaa dhibana un wey waa ruux dhiban oo wax u hiiliya u baahan yuciinu wuxuu kaalmay dalxaajati baahanaha almalhuufi la dhibaateeye ama la dhibgeliyey ama la dulmay ama la ciilay ninkaasaad garab istaag waaad dulmiga ka daaya waad ka gardarantihiin erey baad ku taageeraysaa war ka daaya ataa wax weyn wey wuxuu hi saxaabiga ara'ayta nabi allow bal ka warran in lam yastatic hadduu awoodi waayo iska habnugulo fulay ah furtuu taagayo ka baqin la dabagalaba war hadday markaan hebel isayne maxaad u lahayd waad ka gardaran tahay in hadhow luuqa loo galo ka baqaaya ama balaayo <laughs> lagu soo diro daalinkii ninka haysta adda waa ku dallaci karaa sooma qaala nabi wuxuu uhi ya'muru bilmacruuf wanaagguu farahayaa aw ilkhayri ama samaha war wanaagga lagu dadaalo sidii reejaar haddaa dunto dheer roonay ku dambayndheh culaysbala roonay ku dambay laftirkeedu waa amru bilmacruuf soo maha eeshooshooriye roonay ku dambayn haddaad tidhaahdo laftirkeedu kanna ku eedayn mahayo kanna ku eedayn mayo waana amrun bilmacruuf mise maaha amrun bilmacruufo waa talbiis iyo mudahano day dhib ma laha soomaalidao dhan baa hadda isku dhaqana waxba yaan degme iyo meel la magacaabin in xaqi la sheego waa adkaada baryahan in hebel iyo daalin baa tahay jooji waa adkaatay waad gar daran tahay eexadii meel walbay taallaa bayca alxukmi wejigabax baa meel walba yaalla ara'ayta bal ka war nabi allow in lam yastatic hadduu awoodi waayo nabigu ya'muru bilmacruufi awal khayr qaala ara'ayta in lam yafcal nabi allow hadduu kari waayo intaaba ka war in lam yafcashaasi in lam bay daba taagantaho lamcano tahay cinda ahlicilm nabigu wuxuu idhi haddaad ruuxa wax tari weydo yumsiku can ishari dhibaatadii danuubtu faraha kala bixi yumsiku naftiisuu hayn wey naftiisuu xaslan naftiisuu xanibi can ka xanibaya fainahaa imsaaga uu nafta ka celiya sharka sadaqatun way khaslada ayada fainahaa khaslada oo kafiga ah sadaqa qolyaha usuuliyiinta xadiidkan way daliishadaan waxay u daliishadaan ana alkafa ficlun fi saxiixi اlmadhabi inaad nafta wax ka caabidood ka celiso inuu yahay ficil uu yahay kaanuu la yatanaahuna can munkarin facaluu cadamu tanaahi ayaa ilaahay ficil ka soo qaaday waana sida raajixa ah nabiguna sidoo kaleu yidhi muttafaqun calayhi waa xadiid laisku waafaqay muhimmaddu waxaa weeye ruuxa muslimkaa dheefi oo waxtar haddaadan waxtari karinna dhibkaada ha ka maangalo dhibkaada ha ka badbaado ha lagaa ammaan helo wallahu subxana wa tacala